والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال waxaynu ku dhex jirnay tafsiiru suurat almaa'ida gaar ahaan qisadii ku saabsanayd reer banu israa'iil iyo markii ay diideen jihaadka waa aayadda labiyo labaatan nebi muuse calayhi salaam waxa uu gaadhsiiyey farriin ilaahay uu soo faray oo ah in ummaddan lagu waajibiyey inay la dagaalamaan cadowgooda baytulmuqadas iyo filistiin haysta iyada oo goobaha muqaddaska ah mar walba ilaahay ogol yahay cidda awliyadiisa ah ee wanaagsane mu'miniinta hawinayna gacanta ku hayaan sidaa daraaddeed baa reer banu israa'iil lalahaa ka saara nimankii camaaliqada ahaa ee waaweynaaee wakhtigaa joogay maadaamay kufaar iyo gaalo ahaayeen markay iyagu gaaloobeen reer banu israa'iilna iyagana waa laga saarayaa kuwa kristani hadday yimaadeen dee waa kii dadka muslimiinta ay ka xoreeyeen marka had walba goobaha barakaysan ee muqadasaadka ah ma odhan karo qowmiyadaha ka midii annagay deegaan noo ahaan jirtay ama annagaa u dhalannay ama annagaa aabbayaashayo ku aasan yihiin ma odhan karaan in awliyaa'uhu ila almuttaquun baytullaahi alxaraamka ayaa ilaahay uu tilmaamayaa cidda xigtada u ah ee xokayn ka noqon karta inay yihiin dadka ilaahay ka cabsanaya sidaasay tahay carabiba iyadoo isku dhashay oo degganayd xaramka haddana ilaahay waa ka hirayoo waa laga saaro waa laga xoreeyey yuhuudduna waa sidaas oo kale marka goobta muqadaska ah barakaysan waxaa hayn kara un mar walba dadka awliyada ilaahay ah laakiin dadka ashraarta ah ee mufsidiinta ahi goob muqadasa inay joogaan haba yidhaahdeen beri baanu joogi jirnay lama ogolaan waa taasoo reer banu israa'iil berigaa ay muslimiinta ahaayeen waxaa la faraya inay gaalada ka saaraan iyagii markay gaalo noqdeenna in laga saaraa baa waajiba qaaluu markaa waxay idhahdeen reer banu israa'iil yaa muusa nabi muusow inna fiihaa waxa ku jira magaaladan eh, qudus qawman jabbaariin qaar xoog waaweyn qolo xoog waaweyn wa innaa lan nadkhulahaa annagu geli mayno magaalada qudus laydhaa xataa yakhrujuu minhaa jeeray ka baxaan fa in yakhrujuu minhaa hadday ka baxaan fa innaa daakhiluun waannu geli doonaa qaala rajulaani laba nin waxay yidhaahdeen oo min aladiina kuwii ka mid a yakhaafuuna ilaahay ka cabsanayay labadaasoo ancama allaahu calayhima ilaahay u nicmeeyey diin iyo islaamnimo ay heleen awgeed waxay idhaahdeen labadaas iyagoo reer banu israa'iil dhiiri gelinaya udkhuluu calayhim albaab albaabka uga gala albaabka aan weerarka ka bilowno fa idaa dakhaltumuuhu markay albaabka ka gashaan fa innakum haalibuun way idinka adkaan doonta wa calallaahi ilaahay dushiisa fatawakalu tala saartoo ilaahay ku tiirsada in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysantihiinoo aa shahaadanaysaan qaaluu markaa reer banu israa'iil haddana waxay idhaahdeen nebi muuse hadalkii ku soo celiyeenoo kuwaana dardaarankoodii mabay maqale yaa muusa innaa lan nadkulahaa abaddan muuse weligayo geli mayno maa daamuu fiihaa intay dhex fadhiyaan kuwaas kuwa waaweyniintay ku jiraan fadhab anta warabbuk adiga iyo ilaahaagu israaco faqaatilaa dagaalama innaa haahunaa qaaciduun annagu halkanaannu iska yuururaynaaye guuldaradaasaa ka dhacday reer banu israa'iilka caalamulislaami waa tooraynaya imaka waa kuwaa fulayaashaas fulayaashaasi ahaa waa fulayaal fulayaal ku abtirsaday marka halkaasaad ka arkaysaa jihaadkii dulligu halka uu ka raacay markii u cisigii bay diideenoo dhimasho sharaflena way diideen dhimasho liidato dulilana way ogolaadeen asaasiyaadka uu ku doodo had iyo jeer qofka aan iimaanka lahayn ama iimaankiisu uu daciifka yahay ama qiyamkiisii akhlaaqdiisu ay liidato ayaa ay wax ku saleeyeen inta badan nimankan waxaa ka muuqanaya hadalkooda inay yihiin adab daran oo qallafsan yaa muusaa bay ku celcelinayaan halka ay ahayd yaa rasuul allahi yaa nabiy allaahi ma jiro yaa muusa waa tii yeedhmadii loo diiday asxaabta laa tajcaluu ducaa'a rasuul baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda yeedhmada dhexdiinna ahoo kale yayta nebigu la mid noqonin yeedhmada rasuulku ha noqoto mid ixtiraam iyo sharaf iyo dheeraadkiisuu ka muuqanayo yaa muusa bay iska leeyihin waxay idhahdeen halkan waxaa jooga qaar jabbaariin kuwa wax dirqiyaya oo awood badan oo aan cidiba u badrheeri karayn marka jeer ay ka baxaan dee geli kari mayno saasay idhaahdeen jabbaariintay sheegayaan cafaarid macnaha jiman ma malaa'igna ma makhluuq kalena maaha waa bani aadam bani aadam iyaga oo kale ahuun weeye nimankani qofka laakiin marka had iyo jeer fulaynimadu ay ku dhacdo cidda ka soo horjeeda ayaa wax waaweyn la noqota wax waaweyn ayay la noqota marka uu qofku qof shajaacahoo geesiya yahayna cidda ka soo horjeeda ayaa la yaryaraata oo markaa noqota wax uu dee u arkaya inuu isagu ka awood badan karo astaamahay ka mid tahay fulaynimada waa astaamaha had iyo jeer abuura rucbiga iyo argagax ummaddu ummadda kale ka soo horjeeda ay iskaba celin kari lahayd tiro iyo tayaba marka la eego haddii ay u arkaan inay yihiin waxaanay u babacdhigi karayn oo qayru caadiya buunbuuninta daraaddeed jabbaariin saasay yidhaha ma gelayno ilaa ay ka baxaan waa arrimo aan sunnada soo jireenka a ah lagu arag cadowa is haysaan inuu kugu casuumo halkaa isku hayseen waxaan dhicinba weyn cadowbaa is haysaa dhul iyo deegaan baa isku haysaan iyo dal marka inuu ku idhaahdo iska hoo waa kane waan kuu banneeye iska soo gal inuu ku idhaahdo nacabdaayo gacalkaan laga helinba iyaguna saasay idhahdeen xataa yakhrujuu minhaa jeeray nooga baxaan waa tan ay dadku muslimiintahay moodayaan inay uga rumaynayaan halkan buurahan Eh, golan hais nooga kaco filistiin baa badh nabadgelyada la dhaafsanayaoo eh, qolo waliba intii ay ka haysatay ka sugaysaa inay uga siqaan oo siday ku degeen iyo siday ku abuuran yihiine immika u yaallaan iyo waxa ay ka filayaan israa'iila suqraabay immika hayaan israa'iil alkubraabay doonayaan oo ilaa shaam iyo ciraaq gaadha wixii xijaas ka shisheeya iyaguna waxay leeyihin kolba in yar baanu ka siqaynaae deenna ictiraaf uunoo dowladnimada iyada ogolaada waasa war u eg baynu odhan karnaa nimankan yidhi xataa yakhrujuu minha darigaasay iyagu idhaahdeen nimankan filistiin haysta waxaan sugaynaa bal dhulna noo bannaynayaan ayay idhahdeen iyagana maantana sidiiba ay leeyihin kuwa ag jooga bal inay noo banneeyaan wax la isu bannaynayaa ma jiree saasaa la isugu siqayaa ilaa la isbarakicinayo haddii ay ka baxaan waanu geli doonaa marka waa arrinaan sunnada ka dhicinba waa sunnadii ilaahay bay khilaafsany saasay idhahdeen dad iskuma jire cid waloo meel isugu timaadaba cid baa ka soo dhex baxda xataa aanka kariimka ayaa wuxuu xusay faraacinada laftigoodii inuu ka soo baxay mu'minun min ali fircawn yaktumu iimaana nin markaa mu'min ahaa iimaankiisa qarinaya oo dee aad ka akhriyi karaysa erayadiisa mugga weyn qarada iimaanku ay ka muuqanayso aad ka ahrii karaysa suuratu kaafir ayaa ka soo baxay marka labada nin nasku ma cayimin leannao midhka qaaliga ah ee muhiimka ah, ah waxa weeye hadaladooda hadalladooda qaaliya hadalladooda cibro iyo cashar leh hadalladooda guubaabo ah kuwaasunbaa la qaadanaya iyagu kay ha ahaadeen waa nebigii yuushac iyo mid kale ayaa aimatu tafsiir kutubahooda ay ku qoraan laakiin naskuma cayiminka yihiin qaala rajulaani min aladiina yakhaafuun ancama allahu calayhima udkhuluu calayhim lbaab waa laba nin macnaha nasku markuu had iyo jeer cabiranin waxa ay tilmaamaysaa in qofkan uu raganimo u qiray nasku rajul marka la leeyahy rijaalun laa tulhiihim min almuminiina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh qaala rajulaani waa rag raga wey oo raganimadooda aan shaki ku jirin ayaa oo sifooyinkan leh ayaa khadkanna dejiyey guubaabadana keenay soo jeedin qurux badan oo isugu jirta mid tala saarashana ay ka muuqato dhiiranaanina ka muuqato takhtiid caskarigiina uu ka muuqdo nimankan ilaahay wuxuu ku sifeeyey waa sifada wanaagsanee hadalkan fiican ka keenayse laba sifo ilaahay wuxuuhi yakhaafuun way cabsanayaan maaha inay ka cabsanayaan cadowga kuwii cabsanaya hadalka yidhaahdeen cadowga ka cabsanaya soo aragna laakiin kuwan ilahay ka cabsanayaan kuwani ilaahay bay ka cabsanayaan qofkuna hadduu ilaahay ka cabsanayo dee meeshii cabsidu way buuxdaa cid kale kama cabsanayo ilaahay baa u nicmeeyey oo waxyaabaha loogu nicmeeyayba ka mid tahayba cabsidan ilaahay iyo iimaanka iyo diinta iyo islaamnimada iyo raganimada iyo shajaacada iyo tusaalenimada ilaahay uu dee ummadda tusaale uga dhigay albaabka uga gala way eegeenoo macnaha albaabka uga gala waxay tilmaamaysaa had jeer dadku marka ay dee la dagaalamayaan in lagama maarmaan ay tahay takhtiidkii caskarigahaa iyo kaartadii ay samayn lahaayeen laga guulaysan lahaa cadowga waa in lagu talagalaa oo cadowga cilmiga uu isticmaalayo kale uu meesha yaallaa oo dadka intii khasaare laga fursan karo iyo dhimasho inay ka nabad galaan iyo in la horraysiiyo isbadbaadinta in la horraysiiyo waa arrin runtii ku xisaabtankeeda leh nebiguna calayhi salaatu wasalaam hababku u dagaalgeli jiray bay ka mid marka waa meesha ugu jilicsan in albaabka laga galo waayo inta kale waa qalcad adag albaabkaasi in loo badheedho oo halkaa u jilicdasan laga weeraro sidaasaa iyagana u naxdin badan una sahlan colka waynu ka adkaanayna laakiin lama ictimaadayo lama cuskanayo awooday dadku leeyihin lama cuskanayo kaarta iyo khad wanaagsanoo ay dejiyeenoo keliya laakiin maxaa la cuskanaya wacala allahi fatawakkaluu in kuntum muminiin nimankaasi saasay yidhahan tala saaranno arrin wanaagsanoo lagu dagaalamana aan keenno aan dhiiranana waa saddex arrimoodoo muhiima ah. cadowas kama tira yarin bay leeyihin waa haystaa marka saasaynu kaga xorayn karaynaa ah, hayna hayna daciifinina nimankii xaggoodii ma eegin oo inaan taladu ka go'aynin bay arkayaane muusey mar labaad ku jeedsadeen yaa muusa innaa lan nadkhulahaa abadan maa daamuu fiiha fadhab anta warabbuka faqaatilha inna haahunaa qaaciduun hadal taariikhdu ay qorto ka xuni ma jiro oo cid laga soo wareeyo ilaahay laakiin saasuu uga soo wariyay nimankaa subxaanah inaanay ummadda islaamka hadalkaasoo kale ka soo noqon inoonu ka imanin oonay rasuulkoodana ku odhan madaxdoodana ku odhanin taasaa ilaahay ummaddan ugu sheegaya abadan lan markeeda hore waa xuruufu ta'biid xuruufta loo isticmaalo weeye wixii markaa abadiya ah, sida lan taraani weligaa ay arki maysa intaad adduunyada marka lan nadkhulaha lan nabraxa calayhi caakifiin abadanna way sii raaciyeen maadaamuu fiihaana way raaciyeen sadex jeerbu hadalkaasi quus leeyahay weliga iyo intay joogaan ma gelayna baydha nagtay xarfiyeen si adag waxaa ka sii daran markaa gaalnimada ay ku dhawaaqeenoo waxay dha adiga ilaahay israacoo soo dagaalama annagu kuma jirnoona laguma hadleeyo waa fulaynimo taariikhdu ay qortay la akhriyayo ilaa an yaria allaahu alarda waman calayha ayaa la intaa dadka filistiiniinta ay dagaalamayaan waxa ay kula dagaalamayaan waa hubka casriga ah ee amerika siise wey ee ceriyo dhulba lagaga soo ridayo halka kuwan laga yaabo tobankii sannadood intee oo qof inay noqdaan dhowr boqol oo qof haddaanay kumayaalba noqon kuwa lama hayo fariimaha waaweyne la dirayo ee meesha fog layskaga midaaminaya ku xisaabtamaya waaya nimankii saasay yidhaahdeen waxaa farqi weyne u dhaxeeyaa hadalkan reer banu israa'iil ay ku yidhaahdeen nebigoodii nebi muuse iyo hadalkii ay ku yidhaahdeen asxaabtii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkoodii ay ku yidhaahdeen nebi maxamed maalintii beder maalintii beder markuu nebigu arkay safarkii lagu socday ee jidgoynta loo gelaya inuu baxsaday oo abi sufyaan badbaadu xeebta maray colweyne gaaladu ay soo direenoo saddex jeer ku soo laabmaya ciidanka muslimiintana halkan uu soo fadhiyo asxaabtu la tashaday la tashiguna had jeer qofka bani aadamka ah wuxuu keenaa inuu aad isu tiriyo wuxuu keenaa go'aanka uu soo jeediyey marka la yidhaahdo fuli inay sahlanaato inaad amar siiso qofka oo tidhaa waxaa qabo iyo inaad tidhaahda maxaynu yeellaa ayuu soo jeedo idhaa aan yeello waaye kula qaatee aan fulin haddaba way kala miisaan badan tahay saasuu ku xisaabtami jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ibqan liqowlihi tacaala washaawirhum fi lamr faida cazamta fatawakal cala allah la tasho go'aankana gaad oo u go'aami war maxaynu yeellaabni abubakar baa hadlay cumar baa hadlay asxaabtii muhaajiriinta ahayd baa hadlay dee waa ishurranahaye meelaynu u kala warwareegnaa ma jiree dee aan kala calaf qaadna baa layidhi dabeedna nebigu haddana uu sii wadaa wuxuu lahaa ashiiruu calaya ayuha annaas wardadow soo jeedinta wada oo arrinka ha joojinina ee maxay idinla tahay sacdubnu mucaad saxaabiga la odhan jiro salaadiintii reer ansaareed ka mid ahaa ayaa wuxuu fahmay khadkii nebiga iyo siduu u hadlayo wuxuuhi waxaan u malaynayaa inaad anaga reer ansaareed hadaanu nahay iyo colka meesha maraya intiisa badan iyo reer madiine inaad u jeeddaa baan filaya haa buudhi waxaan ku leeyahay buudhi amar nagu siiso baddaa imika casar dhinaca inaga xigta inaynu gallo oo colku galo isagoon dooni iyo markabtoona wadanin la khudnaa macak waa kula gelaynaa xagga hore iyo xagga dambeba waa ka dagaalamaynaa odhan mayna sidii reer banu israa'iil ay yidhaahdeen adiga ilaahaagu israacoo soo dagaalama odhan mayno laakiin dhan walba waa ka dagaalamaynaa nana arki maysid inaannu dad fulayaallanahay maa takhallafa mina rajulun waaxid nin quri kaa hadhi maayo wamaa takrahu an talqaa binaa caduwanaa qadan wamaa nakrahu an talqaa binaa caduwanaa qadan mana diidayna inaannu cadowga kuu raacno barritu wainnaa la suburun fi lxarbi suduqun fi lliqa waxaan kuu sheegayaa dagaalka inaannu xejisan doonno inaannu sabri doonno inaanaan soo yaaci doonin ilaahay tala saaro ka dhaqaaji fa sura rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markaasuu farxay dabeetana colkiibuu dhaqaajiyey waa kii ku bilaabay sayuhzamu ljamcu wayuwaluuna dubur bal isaacatu mawcidhum wasaacatu adha wa amar waa laba ummadoodoo kala tagsan wey oo qolana taariikhda ilaahay qur-aanka uu ku xusay sidaas ayay marka qolana dadkoodii iyo diintoodiiba waa duleeyeen oo reer banu israa'iil bay ahaayeen oo sidaa fircoon uga baqdeen bay kuwana uga baqdeen qolana dal iyo dad iyo caalamkaba way ciseeyeen asxaabtii nabiga ridwaanullaahi calayh wa marka halkaa waxaad ka arki karaysa asbaabta marka dee dad la ishayo ummado shisheeye kolka la ishayo inay lagama maarmaan tahay wixii diyaargarow ah dadka tiradooda iyo hubkooda iyo tayadooda intaba inay diyaarsadaan inay sidii ay ku guulaysan lahaayeen iyo takhtiidkii caskariga ha sameeyaan ducadii iyo tala saarashadii ilaahayna inay ogaadaan qaala markaa nabi muuse wuxuu idhi rabbi ilaahaygiiyo innii anugu laa amliku ma hayo fara kuma hayo ilaa nafsii wa akhii naftaydiiyo walaalkay ayuumbaan hayaaba fafruq ilaahayow kala saar baynana annaga iyo wa bayna alqawmi alfaasiqiin dadkaa faasiqiinta annaga iyo kuwa faasiqiinta ilahwna kala saar qaala markaa ilaahay waxau idhi magaaladaas qudus muxaramatun calayhim waa ka mamnuuc waa laga xaaraantinimeeyey arbaciina sanatan afartan sannadood bay mamnuuc ka toonagelayn yatihuuna fi lard dhulkunbay ku dawaqsanaan doonaanee ku wareersanaan doonaan falaa ta'sa ha u murugoonin cala alqawmi alfaasiqiin kuwaa ilaahay ka fogaaday nabigaasi cabashadaasuu soo gudbiyey cidi gacanta iguma jirta buu leeya cidda aan tirsanayaa waa anigiiyo walaalka oo labadan muxuu nin u tirin waayey allaahu aclam wuxuu u tirin waayey miisaankooda way lahaayeen miyuu ku kalsoonaan waayey ma waxaanay gaadhsiisnayn labadoodaanay derajadooda dabcan ilaa waa rasuulilaahi derajadooda ma gaadhsiisna laakiin dee maqaalkan fiican ha laga wariye ama waa laga yaabaa inaanu hadalkoodan maqlin ama waa laga yaabaa inuu dareensan yahay cidda isku kalsooni badan ku qabaa inay labadan yihiin labadooda anigi iyo walaalkay haaruun ayaa dagaalkaa ah u diyaara buui dagaalkaa intaasumaa fara ku haya ilaah kuwana kala furdaan haddaad doonayso halaag haddaad doonayso jihaadka ka dhaaf meeshaad doonayso ilaahay ugee dabeedna ilaahay wuxuu ku cuqubeeyey goobtii barakaysnayd ilaahay uu barakeeyey iyo maqarkii ambiyada iyo goobtii muqadaska ahayd ee laga haystay afartan sannadoodba ma gelayaan baa waa ka xaraamsan tahay waxaa kaloo lagu cuqubeeyey inay taa'ihiin noqdaan dhulka ku wareeraan oo muddo dheer ay dawakhaa iyo wareerkaa ku jiraan afartan sannadood waa cuqubo ku dhacday oo dadku markay amarka ilaahay diidaan wixii ay cisi ku heli lahaayeen marka ay diidaan waxa hanti u ah ee waa dulli marka haddaba ilaahay wuxuu dee kol haddaad faasiqiin ku xukuntay oo aad tidhi nimankaasi waa faasiqiin fafruq baynana wa bayna alqowmi alfaasiqiin falaa ta'sa cala alqowmi alfaasiqiin dee faasiq adaaba sheegay inay faasiqiin yihiine faasiq abaalkiisii buu helayaaye oo ilaahay baa dullaynaye dee ha u murugayninoo ilaahay talkay maxaa sidan u yeeshay ha odhan hadhow cabashada iga jir oo iga ilaali cabashada sidaasa ilaahay uga afeefdhigta sidaasay dabeedna muddadaa loo ballanqaaday tiihaasay galeen sidee bay u wareersanaayeen de waa in dadnimadoodii iyo diintoodii iyo dalkoodiiba nuqsaan ay ku dhacdan mararka qaarkood waxay culimadu tilmaamaan tihaas inuu ahaa iyaga oo markay guuraan dhulku la wareego halkii ay saaka ka guureen kusoo noqda marka ay isdhaahdaan wax kororsada dibunbaa loo celiyaa markaa eh, dulli fara oo noocaas ayaa nimankaa ku dhacay saasaa ilaahay subxaana uu taariikhdaasu reebay oo nimankaa uu ka soo gudbiyey oo qur-aanka kariimkaa dhexdiisa aynu ku haynaa ummadda islaamka ana waxa loogu sheegayaa waxa dadkaa ay ku dib dhaceen dulligu ugu dhaca inaanay iyaguna dib ugu noqonin waaya waxaa halkan ilaahay ku xusayaa qisatu ibnay aadam labadii ilmo aadam oo magacooda culammada taariikhdu ay yidhaahdaan waxaa la odhan jiray qaabiil iyo haabiil qisadoodiibaa halkan ilaahay ku xusaya munaasabadda ka dhaxaysa qisadan iyo qisada hore waxa ay noqon kartaa bay leeyihiin culimadu qisadaa hore dulmi baa ku jiray dadkaasi dalkoodii iyo dadkoodiiba ay dulmiyeen iyo diinla'aan marka dulli baa ka dhacay halkanna dulmi baa ka muuqda marka caaqibatu adulmu lwakhiib dulmiga had iyo jeer cidhibtiisuna waa guuldaro iyo murugo qisada markaa murugadaasaa ka muuqanaya iyo dulligan cid uga horraysa iyo dulmigan oo markaa midana bani aadam uu ku dhacay dhan labaad haddii laga eego waxaa kaloo munaasabadu ay noqon kartaa had iyo jeer dadku marka ay diidaan nacabka ama cadowga shisheeye ee colka ku ah ean cidiba isku haysanin colaaddiisa inay la dagaalamaanay iska celiyaan markay diidaan dabcan tamartoodii iyo awooddii ay lahaayeen gacalkooda iyo sokeeyahooday ula soo jeedsadaan hadday diidaan awoodan ciddii lala qaabili lahaa ee lagaga aarsan lahaa ee la iskaga celin lahaa sharaf lagu heli inay ula kacaan hadday diidaan dhinaca sokeeyuunbay ula kacaan oo gudahooda islaayaan marka waxaa halkan ka muuqanaya ilmo bani aadam oo dee walaalaba ahoo kow iskaga siiyey taasaa muuqanaysa waa arrin jirta wey waana ta dadka muslimiinta aad ka arkayso markuu ilaahay sifeynaya nebi maxamed iyo asxaabtiisa waxa uu ku sifeeyey muxamedun rasuuluullaahi waaladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum waa sife ay leeyihiin weeye fasawfa yaati allaahu biqowmin adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin marka arrintii dabarag bay u dhacday oo dadkii markaay cadowgii u dabceen iyagii baa isku adkaaday dadka muslimiinta ay markay isu yimaadaan wax yar kuma kala baxaan dowladahooda iyo qabaa'ilkooda iyo shirarkooda oo dhan caalamulislaami waxa qaata xad yar ay leeyihiin iyo ceel baadrool ay isku qabsadeen iyo muran iyo jaafaajiriq dhexdooda ah ayuumbaa kolba laba boqor ama laba mas-uulunbaa iscaayoo kala joojiyadaasunbay ku dhammaata qabaa'ilkooduna waa saasoo kale halka ummadaha kale istiraatiijiyada dhaadheer ay leeyihiin oo khilaafkooda noqdo mid la asturo marka arrimaha guud la marka Ehm, xumaanta ay leedahay dhiigga sokeeyuhu ayaa halkan qisadan ilaahay uu ku muujinaya iyo nataa'ijka sokeeyaha markaynu leenahayna waxaynu uga jeednaa dadka muslimiinta ahun qofka iimaanlayna waa sokeeye ka aan iimaan lahaynna waa shisheeye siday soomaalidu u yaqaanaan reer hebelka jaarka la ama isku ardaayihiinna waa sokeeye kuwa ardaaga fogyihina shisheeya u yaqaanaa mustalaxii noocaaha uma jeedno mustalaxan aynu isticmaalaynaa waxa weeyaan qofka dee islaamahe iimaanlehe markaa isku umma waa sokeeya kii laga waayana waa shisheeye erayga saasaynu u qaadanayna <clears throat> qisadu markaa munaasabada ah ayay leedahay oo labadaa qiso habka la ysugu xidhaya noocaasu noqon karaa waana had jeer munaasabada aayaadka qur-aanka ka dhaxaysa marka la raadinayo la sheegaya daruuri maaha mar walba munaasabad in la helo waayo qur-aanku wakhtiyo kala fog aayaad soo degabaa isku xigaba waa intii daahirtan waa marka munaasabaday muuqatumaa la sheegaa watlu calayhim waxaad ku dul akhridaa nebi maxamedoo dadka naba'a bnay aadam labadii ilmo aadam warkooda bilxaqi warkaasi xaq buu ku sugan yahe beeni waa ka fogtay ama xaqba ku akhri id qarabaa qurbaanan markii ay ilaahay ugu dhowaadeen qurbaan iyo sooriya iyo allabari fatuqubila min axadihimaa labada midkood baa laga aqbalay allabarigii walam yutaqabal min ki kii kale lagama aqbalin ducadii sadaqadii uu sameeyey qaala kiibaa waxau idhi aan laga aqbalin la aqtulannaka waan ku dili kan laga aqbalayo qaala wuxuu idhi innamaa yataqabal allahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu ka aqbalaa kuwa isaga ka cabsada lain basata ilaya yadak haddaad gacantaada ii soo fidiso adoo doonay litaqtulanii si aad ii disho haddaad gacanta igu soo fidiso si aad ii disho maa ana bibaasidin yadiya ilayk maa ana anigu ma ihi bibaasidin mid kuu fidinaya yadiya gacantayda ilayka adiga kuuma fidinayo liaqtulaka si aan kuu dilo innii akhaafu allah anigu ilaahay baan ka cabsanaya raba alcaalamiin caalamiintoo dhan rabbiga u ahaa innii uriiddu waxaan doonayaa buudhi kii markaa abhinayay ka kale ee ilaahay ka aqbalaybaa wuxuui waxaan doonayaa an tabuu'a inaad la noqotood xambaarato biimi dembigayga iyo wa imika dembigaaga dembigaygiiyo kaagaba adugu isku fuuqso fa takuuna noqoto min asxaabi naar naarta kuwa la saaxiibkae gala haddii cidi naar galaysa adugu naargal oo igu naargalo idilbadee wadaalika jazaau aalimiin dulmifalayaasha abaalkooda waa sidaa fa lahu nafsuhu waxay u qurxisay naftiisii kii doonaya inuu wax dilo naftiisii waxay u qurxisay maxay qatla akhiihi walaalkii inuu dilo dilkii walaalkii la quruxsanaaday fa dilay qaabiil baa haabiil dilay fa min alkhaasiriina kuwa guuldaraystay buu ka noqday fa bacaa ilaahay baa wuxuu soo diro soo agmariyey tuke quraabku waa tuke yabxau fi lard dhulkuu baadhaya oo uu qodayaa liyuriyahu si uu u tusiyo kayfa yuwaari siduu u qarin lahaa sawata akhiihi walaalkii maydkiisa sawata akhiihi walaalkii xumaystiisa ila maydkii waa wuxuu aragtidiisa ka xun yahae tukihii baa tusiyey siduu u qarin lahaa qaala markaa wuxuu idhi kii qaabiil wax dilay yaa weylataa hooggaygae buuhi guuldarradaydee acajastu miyaan kari waayo ka daalay an akuuna mila hada alqur'aan tukahanoo kale inaan la mid noqdo wah waa ka xumah miyaan tanna kari waayay buui aan kan iska aasee fa aan qariya saw'ata akhii walaalkay xumaystiisa walaalkay geeridiisa maydkiisa inaan qariyo oo inta kani kara in la inaan karo waa ka xumahay miyaan kari waayay fa wuxuu noqday min annaadimiina kuwa murugooday ee murugadaasi ay ku dhacday sidaasaa markaa ilaahay uu subxaana ku xusay halkaa qisadaana waxay culimmada taariikhdu xusaan in arrinta sababteedu ay ahayd labadan ilmo bani aadam ilmo aadam oo magacoodana qaabiil iyo lagu xuso inkastoo nasku sheegin waxa ay guursadeen waxaa marka hore macruuf ahayd in si talantaaliya ay isu guursan jireen ilmo aadan maadaama dadku dee uu dad kooban ahaayoo yar si talantaaliyabay isu guursan jireenoo midba ka ay isku uur ama ay mataanahayiin baa ka kala guursan jireen arintii waxa ay noqotay khilaaf halkaa ka kacay qisada noocaasi ha maqasheen iyadu runtii kutubaha qaarkoodna way ku sugan tahay kuma sacada naska naska waxa ku caduun sababta ay isku khilaafeen inay ahayd in ay sameeyeen allabari allabari markaynu leenahay allabari iyo duca iyo de waxaynu u jeednaa tan sadaqada ah ayaynu uga jeednaa sadaqay sameeyeen uu qur-aanku ku tilmaamay qurbaan qurbaankaas sababta ay u sameeyeen nasku ma sheegin inay qisadaa aynu ishaarnay tahay iyo inay mid kale tahay nasku ma sheegin laakiin nasku wuxuu tilmaamay sababta khilaafkani uu ka yimi waxay ahayd qurbaankii uu sameeyey haabiil ilaahay wuu aqbalay qurbaankii ninkan kale uu sameeyey qaabiil la ydhaadana lama aqbalin oo ku ogaadeen aqbalka ila inaguma ogaana inuu ilahay aqbalayo kale qurbaanka waynu bixinaa ilahay baynu ka sugnaa inuu inaga aqbalo laakiin berigaa waxaa jira qurbaanka la aqbalaa astaan buu lahaa astaan ayuu lahaa halkaasaa la dhigaya bannaanka ah. qofku wixii uu sadaqaaha uu samaynayo sadaqadu qofku samaynaya haddii ay tahay raashin iyo haddii ay tahay eh, mid qaydhin iyo haddii ay tahay hilibba halkaasuu dhigaya naar baa soo degayso cunaysa kaa naartu ay ku soo degtay waa kala aqbalay kii baarixi garoobe ee halkaa cidi ugu tegi weydana isaguna waa ka aan la aqbalin warkuba saasuu ku caddaabaa waxaa kaloo jiray dee sida nusuustaba ku sugan Eh, ama xadiidka saxiixi tilmaamayo arrin kale oo iyadana aqbalkeedu naarta ahaa oo usii markhaati furi karta tan marka had iyo jeer ambiyada ilaahay iyo mu'miniintu ay jihaad galaan qhaniimada cadowga laga dhaxlay la uruuriyo haddii la aqbalay dabbaa soo degi jirayoo kolkaasaa naartaasi qaadan jirta haddii qhaniimadaa wax tuuga ah lagu sameeyey oo wax laga xaday halkaasay iska oolaysaayo lama aqbalayo qaniimaduna siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxeixa ku xusay ummaddan ubay xalaal u ahayd ummadii hore xalaalumay ahayn marka aqbalkeedu wuxuu in cunto aqballa'aanteeduna waxayd inay halkaa iska taallo laakiin ummaddan ilaahay wuu xalaaleeyayoo aqbalkeeda waxaa la rajaynayaa innagoo intifaacsannay oo wixiiba innaga inagu baxeen oonay meel inaga tegin in haddana ilaahay inaga aqbalo waa fadliga nabiga calayhi salaatu wasalaam shanta arrimood ummadii hore uu kala gaar ahaabuu ku daray qaniimadu xalaaluma ahayn cid iga horaysay aniguba lai xalaaleeyey aniimada taas waa mowduuc kale laakiin tan nasku saasuu tilmaamay kolkii labadii qurbaanay sameeyeen qurbaankaas wuxuu doonaya ha ahaado qaarkood waxay tilmaamaan inuu midi hilib iyo raashindhigay ka kalena beer iyo hadhuudh iyo wax noocaasa ah. laakiin muhiim maaha waxa qurbaankan yahay sadaqunbuu ahaa ninkii isaga ahaa wuu xanaaqay ee magaciisa lagu sheegay qaabili wuxuu ihi war kaa kaygiina muxuu baarixi garoobee meeshan uugu soo hadhay kaagiina maxaa loo aqbalay meesha uga baxay halkaasuu ka bilaabay murankii waa arrin aanu ninkan miskiinka ahee meesha joogee ducaysanayay gacantaba ku haynin ilaahay gacanta ugu hayo halkaasuu mariyey sidee kaaga loo aqbalaa ee kayga loo aqbali waayo halkaa waxaad ka arkaysaa inuu ninkan xaasid ahaa xaasid buu ahaa jeerna waxaa xaasidka la ydhahdaa diin iyo dunyaba u galaa oo qofka diinna waa lagu xaasidi karaa cibaadana waa lagu xaasidi karaa adduunyaiyo lacagna waa lagu xaasidi karaa qofka waxaa lagu xaasidaa adduunyo oo noqdo ee diinna waa lagu xaasidi karaa waaya oo dadka qaarkood baaba xasadkooda uu ka bilaabmaa qof ama diin sheegay ama dad islaaxiyey oo wanaajiyey ama cilmi faafiyeyba in badan dadka xasadkooda u badan yahay Eh, sida qofka had iyo jeer diintiisu liidata macruufka uu ku yahay marka halkaasuu ka bilaabay see loo aqbala arrinkaaga isagiina bal jawaabtu siiye innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin war maxaynu walaal isleenahay buui dee alla kacabsi bay ku xidhantahay de alla kacabsigiibaa rajaynaya dee alla kacabsi walaal la kaalay marka inuu ninkan wax ku ogaa marka horeba wax ka soo neefneefayeen cabsila'aanihi ayaa meesha ka muuqanaysa dabeedna wuxuui de aqbalku wuxuu ku xidhanya walaal alla ka cabsi waana xaqiiqa jirto waa qaacida qaacida wey aqbalka camalka saalixa ahi waxa uu ku xidhan yahay alla ka cabsi alla ka cabsiga asaaskiisuna waa in waxaanaad qabanaysaa diinta waafaqsan yahay daacadnimana ku jirto diintuu waafaqsan yahay daacadnimo kol hadduu leeyahay waxaan aqbal buu leeyahay oo taqwa iyo alla ka cabsi la socdaa aqbalka xoogxoog laguma riixo wey halkaasuu dhigay sidaa markii uu yidhi meel adag buu arrintiiba ka bilaabay meel adag ayuu ka bilaabay lidalik buu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam istaciinuu umuurakum bilkitmaani fa ina kulla dii nicmatin maxsuud xadiidkii xasankaa ah. arrimina sir la ogaada qof kastoo ilaahay uu nicmo siiye oo la xaasidaya qof arrinkii suuragala ah in la qariyo inuu qofku iska qarsado leanna xaasidkii baa badan marka wadadii ibliis buu hayaa kani maxaa kan malaa'igtu ay ugu sujuudaysa ama anigu maxaan ugu sujuudaya de anaaba khayr badanbe anaa faadila isaguna waa mafduule maadaam isna laga abuuray dhooba anan dab layga abuuray waa kala wanaag halkaasuu mariya xasadkiiba halkaade wuxuu markaa qaala la aqtulanaka baa dee arrinku ahaa dabeedna wuxuu idhi lain basata ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasidin yadiya ilayka liaqtulak haddaad gacanta ii fidiso si aad ii disho anugu kuu fidin maayo gacanta gacmahaygu way kaa laaban yihin saasuu doortay in walaalkii ay dagaalamaan wuxuu ka doortay inaanay arrintu dagaal noqone dil ay noqoto adigu haddaad idilayso diyaar baad noqon karta laakiin anu gacan kuu fidin maayo fitnada dadka muslimiinta ah dhex maraysa iyo dagaalada dadka muslimiinta ah dhexdooda ka oogmaya marka uu nebigu u diidayay dadka kana waaninaya wuxuu idhi kun khayra bnay aadam war waxaad la mid noqotaa ka khayr bnay aadam labadii ilmo aadamkii khayrka badnaa la mid noqo maadu waxbaha dilin halagu dile ka doonaya inuu kugu dhagaroobo dee waxaa tidhaa gacanta kuu fidin maayo haba ku dila isagu saasuu nebigu ku talinaya calayhi salaatu wasalaam qofkii kari kara innii akhaafu allaha rabb alcaalamiin sidaasuu yidhi ilaahay baan ka cabsanaya walaal waxaan doonayaa inaad dembigaygiiyo kaagaba qaadato ku naar gasho dembigiisu waa kee dee isaga waaba la dilayaabe macnaha haddii aan anigu ku dili lahaa dembi baan geli lahaa kaa waan ka baaqsanaya adigu dilka dilaysana waxaad ka helaysa dee dilkaygaad ka helaysa dembiga aad si kale dembigayga iyo kaagaba inaad dusha u ridato an tabuu'a inaad la noqoto wey dusha u ridato dembigayga iyo kaagaba ku naar gasho oo isagii haddaanu waxba dilin dembigiisu muxuu noqon wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku had iyo jeer marka uu cid godob ka galo maalinta qiyaamahana ilaahay uu xisaabinayo dembigiisa waa loo xisaabiyaa waa loo qoraa kan uu godobta ka galay wixii uu dembi lahaana intoo lasoo ururiya isaga dusha laga saaraa qofkanuu godobta ka galay ama ha ama waxa ka dhaco ama ha caayo kaa dembigiisiina waa la soo rarayaa si loo salabeeyo loo nadiifiyo oo qofkaa isaga ahay wixii uu la roorayoo dhan kanuu ku reebayaa godobta ka galay waa laba dembi oo isa saara dembigii baa laba raar noqonaya oo kanaa lagu biirinaya marka saasuu isagiina nadiif buu noqonaya naftiisiibaa u qurxisay inuu walaalkii dilo markaasuu dabeedna dilay waxaanu ka mid noqday kuwa khasaaray wuxuu garan waaya si u aaso maydkiiba muddo dheer agtiisa yaalay ama waabuu kolba dhanbuu u qaadqaadaa qolfoofkiibaa dabeedna wakhtigiisii ku dheeraaday araggiisiina ku xumaaday dee waxba lama dili jirinoo meesha xabaalaba ma ahaynbe waxa uu garan waaya sidii u aasi ilaahay baa usoo diray tukaha tukahaasoo mid kala dilay dabeedna ku aasaya dhulka ayaa tusaale loo siiyey isaguna waa kaa yidhi yaa weylataa an akuuna mila hada alquraab fa uwaariya saw'ata ahi miyaan ka daalay inaan kanoo kale noqda ma tukahaasoo kaleaan la mid noqon waaye dabeedna uu sidiibu xabaa lagu qado oo ku aas mustafaadaadka qisada aynu ka arkayno ee inooga muuqanaya waxa weeye labada qof inaanay sinayn ka weerarka ah iyo ka difaaca ah ka gacmaha taaganaya ee qof fitnada diidaya iyo ka oogaya labadaasi ma sinna ilaahay agtiisae eh. kana waxa uu noqday kaa laga nadiifinaya dembigii kana waxa uu yahay kaa naargalaya waxaa kaloo aynu ka faa'iidaysanaynaa qisada waxa la yidhaahda macsiyada in marka hore qofka ay u macaan tahay oo shaydaan baa u qurxiya oo u dhalaaliya macsiyada marka dambena fartu dhexda ka qaniinaa shaygaas inuu macsiyo yahay astaanta ugu weyna lagu garanaya ka midta qofku wax iyo hadduu sinaysanayo iyo hadduu khamri cabbayo iyo hadduu xoolo bani aadam qaadayo marka hore waa quruxsantay fa tawacat lahu nafsuhu qatla akhiih wax quruxsan oo u haliilaya wey mar alla marka waxaas uu ka dhaco ayuu firdhad buu bilaabaya hadduu qof dila haddii uu ama khamri caba ama sinaysto waa kaa isqarinaya haddii uu xoolo bani aadam dhaco waa iyadana waa baxsanaya marka murugo ayaa dhacaysa waa raadka ayay ka mid qisada oo adiga arkaya xagga dambe fa asbaxa min annaadimiin waxaa kaloo aynu halka had iyo jeer daacadu iyo shayga cibaadada ah astaantiisa waxaa ka mida ah qofku markuu dhammaystiro uu farxaa farxad buu leeyahy lisaa'imi farxataani yafraxuhumaa qofka soomani farxad buu lahaa qofka salaada tukada farxad buu leeyahay qofka sadaqa bixiya farxad buu leeyahay qofka cilmi kororsadee cibaado gutaa farxad buu leeyahay waa laba arrimoodoo ay ku kala tagsan yihiin macsiyada iyo daacadu waxaa kale aynu ka faa'idaysanaynaa qisada raadka had iyo jeer iyo midhaha laga goosto macsiyada kaasin ka mid buu ahaa waxaad arkaysaa aayadda wadalika jazaau aalimiin faasbaxa min alkhaasiriin faasbaxa min annaadimiin aayadda saasaa ilahay uu ku leeyay waa aalim waxa weeye khaasir waxa weeye naadim waa macsiyada raadkeeda natiijada qofku ka dhaxlaya wey waxaa kaloo aad arkaysaa qofka bani aadamkaahi shayga cilmiga la idhaahda iyo tijaabada iyo waa aragnimada walow xayawaanna ha inuu ka qaadanayo walow xayawaanna ha inuu ka faa'idaysanayo taana ilaahay baaba u jideeyoo ninkani markuu asqoobay ee uu garan waayay si uu isaga qariyo qolfoofka walaalkii quraab baa ilaahay u soo diray iyo tuka waayo aragnimadii xabaasha iyo habkuu u xabaali lahaa u aasi lahaa wuxuu ka faa'idaysta xayawaanka marka waxaad arkaysaa cilmiga iyo tajribada bani aadamtaayo xayawaanka laga faa'idaysan karaa lidaalik baa la ydhahdaa xayawaanada wax badan baa bani aadamku ka faa'idaysta injineerinka wax badan baa laga qaatay cilm alhandasa wax badan baa laga qaatay leannahu tawaasunka uu leeyahay sida uu isugu dheelitiran yahay iyo heerka uu gaadhsiisan yahay khibradiisa wax ilaahay uu tilmaamo lagu ilhaamiyey marka waa handasada heerka u sarraysu gaadhsiisay baa laydhaa wax badan baa laga faa'idaysa waxaa kaloo eh, aynu ka arkaynaa halkan dee sida xadiidka rasuulkuba xusay sala allahu calayhi wasalam qisadana ka muuqanaysa ninkan ahlunaar buu noqday bal wuxuu nabigu tilmaamay cid kasta oo dilgaysata inta adduunyadu jirto qayb buu ku leeyahay kaa qaabiil mid kasta oo gardarro wax ku dila dilkaa dembiga uu ka hela in leeg buu qaabilna ka helaya way ku rasaysmaysa man sanna sunnatan sayi'atan fa calayhi wisruha wa wisru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama waa lagu rasaynayaa liannahu wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee dilka jideeyey qof kastoo xumaan jideeyaana cidda ka dabamartaqay buu leeyahy marka ninkaasi waxaynu uga jeednaa ahlu naar buu noqday isagu oo sidaa walaalkii tilmaamay fatakuuna min asxaabi naar asbaxa waa min asxaabi naar buu ka mid noqday oo hadii caynkaa la yidhaahdo miyaanay murugadani towbad noqonayn talow ilaa wuxuu leeya weylataa cajastu an akuuna mila hada alquraabi fa uwaariya saw'ata ahi yaa weylataa buu leeya tollaay aar soo kan murugooda miyaanay towbad noqonayn <laughs> maya towbad maaha markaad aayadda dhadhansato wuxuu ka murugaysan yahay ma aha dilka walaalkii laakiin inuu garan waayo dariiqad u aasilahaa ka murugaysan yahay miskiin waxa uu ka xun yahay inuu qolfoofkan meesha agtiisa ku qurmay uun maarayn kari waayey buu ka xuny o leeyahay ar waan ka xumahay inaan sidan u aasi lahayn ayaan hore u fahmi way taasuu ka xun yahay laakiin dilkii muu soo qaadin walaalkay baan dilay oo halkaasaan dhagarqabe ka noqday ilaahay iga dhaafiyo taa kama murugaysna e wuxuu leeyahay maxaan hore ugu garan waaya halkaan isaga aasi lahaa kaa saa toobad keenin markaasuu dabeetana ka mid noqday ahlunaar waxaa kaloo aynu halkan ka faa'idaysanaya qisada ehm, qofka bani aadamka ah, siyaabuhu ilaahay u karaameeyey bay tahay in in la waxa ay ka tahay waxyaabaha ilaahay uu qofkan ku karaameeyey kalaa lamaa yaqdi maa amara falyandur linsaanu ehm, uma amaatahu faaqbara suuratu cabasa dhexdeed uma amaatahu uma sabiila yasara uma amaatahu faaqbara intuu ilaahay qofkii uurkii hooyadii ka soo badbaadiyey uu calooshii nabadgelye kaga soo saaray ayaa dabeedna muddo dheeruu wakhti siiya adduunyadii kolkaasuu geeri ku keenay inuu geeri ku keenay qofkan waa nicmo oo dee wixii o dhan soo gaadhi laha ilmo bani aadam dunyada taa qudhigeeda hawl bay ku noqon lahayd marka inuu ilaahay kala socodsiiyo dadka waa wax loogu manno sheegta waxa labaad ugu manno sheegtay uma amaatahu faaqbara inuu xabaal u sameeyey marka qofku insaanka ahi ee bani aadamka ahi xabaal buu xaq u leeyahay sidaa daraadeed baa rasuulku sala allahu calayhi markii adeerkii xamse miidwareenka lagu sameeyey ee isna uu yidhi miidwareen baan samayn doonaa ilaahay waa kii u diiday bal waxa uu isticmaali jiray meydadka gaalada u aasay rasuulku sala allahu calayhi waa kii dee qoladii uu ku laayay qaliibka ku asturay marka Eh, karaamo insaanku guud ahaanba gaalkiisa iyo islaamkiisu iska leeyahay ayay noqotay taasina waxa weeyaan sawa ah. ay aayaddu ku tilmaantay saw'ata akhiihi walaalkii xumaystiisa manaa maydkiio halkaa yaallo qofkii bani aadamkaa qoladu doonayaba ha ahaadee dadka kaley dhibaysa kana nixinaysa saa darteed baa markaa asturidaas isaga ay u noqotay waaya qisadaa waa kaa cibarkeeda iyo casharada ay laga faa'idaysanayaana waxa weeye dilka sokeeyaha iyo qofkii muslimka ahaa ee qariibka ahaa oo aad disho ilaahay agtiisiiyo umada agteedaba xumaanta ay leedahay waxaa lagu tilmaami karaa qofkii oo jidhkiisii uun gooyey jidhkiisii iyo waaxdiisii qayb ka mida ah intuu bir qaatay uun jaray ama ha aasaamaha ka tagee muuqaalkaasay leedahay ilaahay agtiisiiyo ummadda agteeda u falxumadaa waay min ajli daalika buu min ajli daalik taa daraaddeed dhacdadaa ilmo bani aadam ka dhacday dhexdooda ee qaabiilu kaa kala dilay daraaddeed katabnaa calaa bani israa'iil reer banu israa'iil waxa aanu ku qornay oonu sharcigooda ugu jidayni annahu man qatala qofka dila nafsan qofka naf dila biqayri nafsin naf aan kala dilin biqayri qatli nafsin naf aan naf kala dilin qofka dila aw fasaadin fi lard biqayri fasaadin fi lard iyadoonu qofkani dhulka fasahaadinin qofka dila fa ka'nnamaa qatala annaasa jamiica waaba isagoo dadkii oo dhan laayay oo kale waman axyaaha qofka naf nooleeya naftaa nooleeya badbaadiya fa ka'nnamaa ka dhigan yahay axya annaasa jamiican isagoo dadkii oo dhan nooleeya oo kale walaqad jaa'atum way u timi rusulunaa bilbayinaat reer banu israa'iil rususheedii baa ula yimi waxyigii cadacaddaa uma intii bayinaadkaasi ay yimaadeen kadib inna kaiiran minhum in badanoo iyaga ka midihi bacda daalik waxyigaa fil ardi la musrifuun waa kuwa dhulka fasaadinaya israaf bay ku samaynayaa dhulka min ajli daali dilkaa dhacya gardarrada ahaa daraaddeed qiimaynta ilaahay uu kutubaha hore ku jideeyey keennanna uu inoogu jidaynaya aayaddan aynu ka faa'idaysanaynaa waxa weeye hadduu qofku naf dilo isagoo dadkii wada dilo kale hadduu qofku naf badbaadiyo waaba isagoo hee dadkii o dhan wada badbaadiya oo kale kaasuu ka dhigan yahay marka ay sii taxliilinayaan waxa ay leeyiin talow tashbiihaasi muxuu noqon karaa qofku haduu maal qof dilo iyo hadduu labaatan qof dilo dad kaba sii badan daayo xagga sharci ahaan talow xukunkiisu ma isku midbaa dee horta dhan laga eego waa isku midoo naartii qofka keliya uu ka helayay dee qof qofku dilayna wuu ka dilkii lagu abaalmarin lahaa hadduu qof dilana dee hadduu tabandilana waa lagu abaalmarin ila dil meel loo dhaafiyo ma hayne naar baa ilaahay u ballanqaaday saynu suuratu nisaa ku soo maraynay ilaa shan qaybood oo cadhadii ilaahay iyo cadaabkiisa ah, intii la isugu geyn laakiin tafsiirka latiifka ah imo badanoo mucaasiriin ay marayaan waxa weeye kaasi waa jiraa oo kollayba cuquba ku yaraanaysaa adduuniya aakhiraba ma jirto sidaa loola dhaqmayo cuqubo maaliya iyo mid badan iyo mid dunyawiiyo mid ukhrawiyaba wuu leeyahy qofkani dilgaystay markase meesha yaallaa waxa weye ilaahay uu tashbiiha uga dhexaysiiye qofku hadduu qof dilo inuu dadkii oo dhan wada laayo uga dhigan yahay ee tashbiiha loo sameeyey nafuhu waa isku karaamo dadka dilkooda uu xaraamtay ee ay diintay waxa ay leeyihiin gidaar keliya oo ku gudban waxay leeyihiin xurmo keliya ayay leeyihiin oo ay ka midaysan yihiin markaa hadduu qofkaasi mid ka soo dulboodo uu soo dilu ku soo cabba mid gidaarkii kaga gudbanaa inteenna kale wuu soo jabiyey inuu jidhaabaan waxba ku ahayn karaamada qofkaasi uu lahaa kol hadduu jabiyey intii kalena waa isagoo wadalaayay oo wax kaga gudbani ma jiro saa darteed baa dadkeennu marka aad fidra ahaan u fiirsato qofka wax dila waxay idhaahdaan iska ilaaliya hebel waa dhiigqabeh eh, ama waa dhagarqabe war maxaad ula hadashay qaar horuu dilaye soo lama idhaahdo <laughs> war ninkaasi waa gacanku dhiig loo qaar horuu dilaye adeer yuu kugu quusanin weeye adigane ha isku taataabanin macnaheedu waxa weeye xurmadii kii horeba muu dhowrin dilkaa u sahlan saa darteed ku dili waxa daliil kale u sii ah dee wuxuu rasuulku sal allahu caleh wasalam xadiid saxiixa ku xus inuu jiray nin maxay sagaal iyo sagaashan dilay nin sheekha fatwo weydiiye nin raahiboo meel ku cibaadaysanaya ayuu fatwo weydiiyu wartoobad ma lee mee malihid muxuu ku sameeyey <laughs> dee ayar iskagamuu tegine isagiina kaga siiye leannu dayday weyn buu noqdo u la qabsaday wuu la qabsanayaa qofku marka uu had jeer jariimada noocana isaga laftiisibaa coqdadaysan isaga laftiisibaa yasi iyo quus ku jira waxa uu leeyahy kollayba towbad malihid oo intaasaa dishayo waad ceebaysan tahaye kanna muxuu kaasoo eegaya raaci <laughs> marka gidaar quraa ku wada gudban dadka karaamo quray wada leeyihin xurmo quray wada leeyihin qofka qoftila waxaad ku xisaabtantaa inaadu adiga har kuu jiiday waxaynu taa uga soconnaa haddii maalan qofku dilo qof bulshadeenna ka midoo muslimiinta ah adigana ay isxigtaanoo tol tihiin oo adigu aad soo dhowaysataa tidhaahdo war bal iska fadhiisa balaayada inta la kala baxaya magiya waxbaa la diyaarinayaae waxaan waxba ku ahayn inuu adigana kii kugu daro adiga laftaadu mas ama abeeso suni kasoo kabacayso ayaad soo xambaaratay marka waxaa laga yaaba habeen habeenada ka ah inuu ku qaniino way dhacdayba ninkii lagarqabe dhulkaa u dhaqdhaqaaqa baa layidhi isagoo xaafadoodii jooga oo diyaarahoo qori in waxuunsan qadhaan dabeetana kuwii ilaalinaya iyagana uu raaciyo oo idhaahdo malaa kuwii ku doondoonayabaa soo guuro galay kuwii ilaalinayabaabuu kow kaga siiyeeda almuhim sidaa in loo fahmaa muhiima oo qofka qof dhiiggiisu uu yahay soo dilay adiga laftigaaga aa isxigtaan ee walaalaha tihiin ee tolka tihiin ee gacalka tihiin in uu ku dili karo ogow waayo xurmadii kaa hadduu jabiyey taadiina wuu jabiyey bay ka dhigantah saasuu shareecadeenna ayay u qiimaysay shayga la ydhaahda dilka iyo nafaha bani aadamka xaggee laga helayaa xuquuqulisaan taa ka weyn qofkii qof dilay baa la leeyahay waa mujrimu liljamiic dadko dhan ijraan buu ka galay baa lagu leeyahay mid la safan mid kalaba kala safan laftiisu dembiga ka galay tan kale wamanaxya ahaa fakaanama axya naasa jamiica hadduu qofku qof badbaadiyo oo xurmadiisii iyo karaamadiisii iyo xaqu lahaa uu siiyo dadkii kalena sidoo kale way ka rajaynayaan qofka waxaynu ku ogaanay inuu yahay qof naxariis badan qof cidii dhibaata haysta ama cadow haysto ama gaaja haysato ama cudur haysto inuu u gurmado oo badbaadiyo ayaa lagu yaqaanaa cadowga haystuu ka badbaadiyaa gaajada haysatuu ka badbaadiyaa cudurka haystuu ka badbaadiyaa mahlakada iyo booraanta iyo godka uu kusii dhacayaabuu ka badbaadiyaa wuxuu ka dhigaya bulshadeennoo dhan mid gurmad u fidiyey karaamada qofkuuu ilaaliyey intii kalena waa la karaamo taana waa loo liisteeyaa qofkaa ah oo taariikhdiisa loogu daraa oo lagu xisaabtamaa qiimayntaasuu qur-aanku saaray cajiibka ahee xaqa insaanka aad iyo aad u ilaalinaysa goormaa qofka la dili karaabaa isweydiin leh uu ka soo reeba ilaahay qofka la dili karayuu ka soo reebo waxau idhi man qatala nafsan biqayri nafsin waa nafaa naf dilin naftu nafdisha ka warran iyada waa la dilayaa oo qofku isagu markuu wax dilo dee wuxuu mutaystay la dilo soo maha leanna isagii baa shaarkii iska qaaday karaamadii ilaahay huuye isagaa iska qaaday marka kaasi kuma jiro biqayri nafsin hadduu naf oo isaga la dilo laguma eedaysna macnaa kii xaqu lahaa dilo aw fasaadin fi lardi baa timi macnaa man qatala nafsan qofka nafti leh naftaasoo weliba biqayri fasaadin fi lardi aan dhul fasahaadinin hadday naftani dhulka fasahaadiso la dilo ka warran iyada kuma eedaysna qofka cidda dishay kuma eedaysna qofka dhulka fasahaadiyey haddii la dilo isaga dilkiisii laguma dembaabin kii dilay kuma eedaysna looma arkayo mid dadkii oo dhan wada laayay ee waa mid inaga aamusiiyey mufsid buu inaga aamusiiyey isagu marka labadaa waa laga soo reebay qofkii qof dilay iyo qofkii wax fasahaadiyey ka dilaa isaga looma arkayo mid dadkii o dhan wada laayay ee qof aan waxna dilin waxna fasahaadinin kii dilay ayaa dadkii o dhan wada laayayba ka dhigan marka dee fasaad fi lard maala qofku hadduu gaalnimo sameeyo dhulkiibuu fasahaadiyey hadduu waxdilo dhulkiibuu fasahaadiyey hadduu sinaysto dhulkiibuu fasahaadiyey hadduu diintii islaamka ka baxo dhulkiibuu fasahaadiyey waa waxyaabaa qofka lagu dili karo gaalnimo waa loo dili karaa wakhtiga dee uu mutaystuu mujrim xarbiya noqdo hadduu zaanil muxsan noqdo oo isagoo xaasore leh wuu sinaysto dee sharcigeennu waa dil buu ahaa hadduu murtadnoqdo diinta islaamka ka baxa dil buu ahaa hadduu sida aayadda ku xusanba qof dilo dil buu ahaa afartan xaalaba dhulkiibuu fasahaadiyey qofkani qof dhulkiibuu fasahaadiyey marka qof aan waxba fasahaadin waxba dilin ka dila ayuunbaa eedan leh ilahay saas uri walaqad jaa'atum rusulunaa bilbayinaat rusushayadii mucjisooyina cadcad bay la yimaadeen waxa weeye reer banu israa'iil cudurdaar may lahayne markay dadka leynayeen ay nebiyaasha leynayeen cudurdaar may lahayn ee wax walba waa loo cadcadeeye bayinaat rusul iyo waxyigiibaa la siiyey uma ina kaiiran minhum min bacdi dalika fi lardi lamusrifuun intii waxyigaa ay heleen ay rusul heleen kadib in badanoo ka mid dhulkay fasahaadinayaan saasaa ilaahay uu tilmaamay marka waxaad arkaysaa nasku wuxuu isku xidhaya qaybtan aayaddan soo socotaanaba waxadulxiraaba ayay ka warramaysa xeerciqaabeedka qofka jidgooynta ku jira ama qaaticu ariiqa ama dhurjiifka ah uu leeyahy ayay xusaysa marka aayaadkii haqaafa alcaama bixinayay iyo aayaadkii axkaamta bixinayay iyo aayaadkii xeerciqaabeedka iyo aayaadkii taariikhda intaasaa iswada laasimsanoo isku lifaaqanoo isu markhaati furaysa oo marka naska uu sheego rabbi haddana sirta ku jirta iyo cibradii iyo ayaa uu ku xidhayaa tii taariikhda ah sababtii keentay sharcigaa isaga ah in ummadaha loo soo dejiyo qisadaasaa ah, ah, sabab u ahayd saasaa isugu xidhayaa waa manhaj mutakaamila oo aynu uga jeedno kitaab kariimahoo ilaahay ugu talagalay wey dadku inay sidiisa u wada qaataan qaybihiisa kala duwan iyo wakhti walba